بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ilah waxaan ka baryana subxaana wa tacaala xaqa inuuna waafajiyo khayrkan nagu kulmiyo a waxaan u ballansannaha on u kulansannahay inaynu bilowno jumcada iyo khamiista habeenada ay soo gelayaanna aynu wadnoon aqrino kitaabkii minhaaji اlwusuul ilaa cilmi اlusuul lilqaadi اlbaydawi raximah اllahu tacaala kitaabka alqaadi اlbaydaawi minhaaji اlwusuul ilaa cilmi اlusuul waa kitaab mukhtasar oo la soo gaabiyey asalkiisu waa kitaabuu leeyahay ninka la yidhaahdo alarmawi oo la yidhahdo alxaasil min almaxsuul isna wuxuu ikhtisaariyey oo soo gaabiyey kitaabkii almaxsuul ee liraazi fakhridiin iraazi baa wuxuu leeyahay kitaabka almaxsuul silsilada asal ahaan waxay yidhaahdaan kutubta muctamadada dabcan talabada hadda aan rajaynaya inay kitaabkan oo mustawaan kaga taxan yihiin waa dalabadii usuululfiqiga wuxuu ga soo bilaaban yaho muqadimaad iyo asaasiyaad iyo talaa'iqdiisa wax ka haya markii la qaybsamay ee laba dariiqa loo qaybsamay dariiqadii axnaafta oo fuqaha loo bixiyey iyo dariiqadii inta kale oo dariiqatulmutakalimiin loo bixiyey iyagoo inta badan ee labada qoloba wax qortay mutakalimiin ay ahaayeen laakiin laqab iyo ismi u kala baxay unu ahaa badee markii silsilada kutubta dambe ee mutaakhiriinta ama dadka dhexa la soo gaarayo wuxuu ku salaysan yahay raggii ka horreeyey waxay qoreen marka waxaa la yidhahdaa afar kitaabba asaas u ah bislaynta usuululfiqiga laba nin laba kitaab waxaa iska leh niman fuqaha usuuliyiin ahaa laakiin muctasile ah abulxuseyn albasri qaadi cabdiljabbaar iyo qaadi cabdiljabbaar laba kitaab ay leeyihiin oo cumad iyo muctamad la kala yidhaahdo iyo laba kitaaboo nimankan odayaasha ashaacirada ay leeyihiin oo kale ah juwayni burhaankiisa iyo khazaali mustasfihiisa afartaasi kutubta ummahaadka ee cumdaday ahaayeen muxtawihii kutubtaa ku qoraa laba nin oo isku wakti dhowaa ba aada isugu shaandheeyey iyagana kibaaru lmutakalimiin ahaa fakhriddiin alraazi oo almaxsuul qoray iyo sayfiddiin alaamidi dee alxikaam fi usuuli alaxkaam qoray mid walba dad baa soo gaabiyey oo mukhtasaraad iyo shuruux iyo waxbuu yeeshay waxaa ka mid ahaa mukhtasaraadka iyo shuruuxdii maxsuulka kan ashhaab al uu leeyahay ee alxaasil min almaxsuul la yidhaahdo alxaasil min almaxsuulkeena waxaa sii ikhtisaariyey alqaadi albaydaawi kitaabka minhaaj alwusuul ilaa cilmi alusuul haddaba kitaabkaas aynu maanta joognaaye waa maxsuul mukhtasar mukhtasarkii waay mujmalka intii ugu badnaydee masaa'ilkii maxsuulku waa ku yaallaan laakiin waxyaaba ka maqmaqan baa jira oo iska tegtegay dabiicada dee kitaab aada muwasac oo iyo kitaab lasoo ikhtisaariyey dee masaa'ilkii oo dhan inuu istiicaaboo wada sheego suuragal maaha laakiin wuxuu ka tegayna ma badna masaa'il badan maaha masaa'il koobkooban wey muxuu yahay farqiga u dhexeeya haddaba kaasi tawasuciisi iyo masaa'ilka suu u faahfaahinaya iyo doodaha iyo garaha iyo kani ma laha wax soo koob kooban waaye marka kama deeqaya kutubta asalka ahaa lakiin yarxamuk allah laakiin jaran jara loo maruu noqonaya umahadka waaweyn minhaaji albaydaawi halkaasuu silsila ahaan kaga jiraa kadib isagii baa yeeshay wax aada u fara badan oo saan tilmaami doono shuruux iyo mukhtasaraad iyo manduumaad iyo cinaayo badan iyo ijtihaad badan culimadu ku sameeyeen qaadi albaydaawi saddex saddexdaba ama afar baa afartaba leeyahay fii cilmi tafsiir kitaabkiisan anwaaru tanziil waa saraaru ta'wiil ee tafsiir albaydaawi ee mashhuurka ee shuruuxdiisu aada u fara badan tahay yuu leeyahay oo intii ka dambaysay dadaal badan iyo sharax badan iyo tacliiq badan iyo istidraag badan iyo aad dadku loola dhacay qaabku uu qoray fii baabi usuuli lfiqhina kutub buu leeyahay uu ka mid yahay kitaabkan oo aada san arki doono loola dhacay iyo kitaab mukhtasar ibn alxaajib oo uu sharxay mukhtasar ibn alxaajibna uu sharxay wax badanna sharaxiisi uu ka halkan uu uga faa'iidaystay oo ama cibaaraadkii adkaa ibnalxaajib ama su'u tartiibka ibnalxaajib uu masaa'ilka iyo inta isla israacinteeda uu mashaakilka mukhtasar ibn ibnalxaajib ka midka ahaa uu ka fogaaday oo masaa'ilka islahaana waa israaciyey cibaaraadkiina wuu jalciyey cibaaraad sahla ah wuu isticmaalay waatuun tusaale ahaan ka mida sharaxi ibnuulxaajib sharxay waxyaabuu ka faa'iiday bay ka mid tahay faniga saddexaad ee uu baaca dheer ku lahaa waa fannigan lkalaam ee masaa'ilka caqiidada in lagu sugo usuul caqliyada ah wuxuuna qeyb weyn iyo kaanin weyn kaga jiray siraaca iyo loolankii muctasiladii ashaacirada mu'alafaad buusaan tilmaami doonna leeyahay fii cilmi lkalaam kitaabkiisana markaynu abwaabtan hore ku jirree muqadimaadka ee xukunka ugu horeeya doodii cilmulkalaamka la isku haystay oo tacriifka usuululfiqiga intii murankeedii daf yiri foodda la ysla galay baan marka u horeysaba awal baab baan ugu tegi doonaa waa awal fasl doodii ashaacirada iyo muctasilada isagoo soo bandhigaya baynu u tegi doonaa marka erayadii wuu soo gaabinayaa waayo dadka halkaa fahmaya halkaasi waa isla fahmayeen ereygan lasoo gaabiyey muqadimaadka iyo ictiraadaadka ee dheerdheeraa ee la tacliilinayey baa si loo turjumo loo sheego baa lasoo gaabinaya waa laisla fahmaya marka muxiidka dadka heerkaa isla akhrisanaya ee waddada isla garanaya ninkaan haddaba la qabsan karin amaan asaaska waxuga bilownayn dee hadhow u ka dhacayaa jaranjarada jawaabtana sidoo kale aada loogu soo gaabinayaa kadib wuxuu u baahanayaa sharax shuruxda halkaasay ka imanaysa faniga afraad ee aan isleeyahay mualafaad faniga saddexaad ee mualafaad ku leeyahay waa fiqiga shaaficiyada fiqiga shaaficiga shuruux buu leeyahay ama tanbiih shiraazi ha sharxo iyo keyrkii baabka tasawufkana mualafaad buu leeyahay qasaa'id iyo manduumaadna wuu leeyahay manduumo dheera wuxuu leeyahay burdaha tasbiic burda tasbiicu lburda la yidhahdo oo isku xirxiranoo toddoba toddobaa loo kala gooyo oo manduumo iyadana gabaya miimkii burdahana lagu wado marka shuyuukhna wuu lahaa dee fitasawuf tasawuf shuyuukh buu fi tafsiir lahaa shuyuukh badan buu lahaa marka ninkan la yidhaahdo cabdallah ibni cumar ama cabdallah ibni abilqaasim cumar eh, baydaawi baydaa waa magaalo hadda iiraan ku taalla inay duunt inay duuntay inay jirta garan maayo laakiin waa tuulo yaroo hoos tagta magaalada shiiraas magaalada shiraasna hadda waa magaalada lixaade iraan ugu weyn haddii gobol la yidhaahdana waa gobolka labaad ay yidhaahdaan gobolka faris bay yidhaahdaan gobolkan magaalo madaxdeeda taharaan ku taalla marka laga tago gobolka labaad ee ugu xooga badan wey ugu weyn ka magaalo ahaan haddii la yidhahdana magaalada lixaade hadda waddanka iiraan wey shiiraas tuulo kamida tuulooyinka hoos yimaada yay magaalada loo nisbaynaya baydaa ahayd walidaaliku isagu dhinacan shiiraazi agagaarkeedu qaadilqudaad ka noqday mufti shaaficiyu ka noqday halkaas caalamu adarabijaan baa la dhihi jiray mandiqada shiiraaz iyo dee adarabijaan iyo xuduudka isku wada hayaan dhinacaas waxaanan filayaa xasuud haddaynan akhriska igu khaldin waqooyi galbeed bay tahraan ka xigaan ilaa saddex boqol iyo afartan kilomitr waxaan filayaa inay u dhexayso taharaan iyo shiraazi aaggaasuu ahaa waan raadraadiyey magaaladii maababka waa ka raadiyey laakiin waan waayey tuuladan baydaawi loo nisbaynayo lakiin waxay isku raacsan yihiin dhammaan tuulo yaroo magaalada shiiraas hoos tagtay ahayd shiiraastaa laga hadlayo ee mashhuurka imaam isxaaq shiraazi ragga loo tiirinaya iyo shiiraas tan iiraan waay tan malaysiya maaha aha magaalo magaalada looga magac jeexay oo shiiraaz la yihahdo malaysiya ku taallaa jirta marka shiiraazi markii la yidhahdo shiiraaz malaysiya intaad aragtuun yayna kula fogaan magaalada caanka ah oo dee xataa qabl alislaam caasimada soo ahaan jirtay xilligai muslimiintana cinaayo badan buweyhiintii ay siiyeen waxay ahayd magaaladan iiraan hadda ku taalla marka qaadi lqudaad raggii ay wax ka bartay kow waxaa ugu muhiimsanaa aabihii oo raggii a'imadii fuqahada shaaficiyada ka mid ahaa a'imadii usuulkiiyo iyo fiqigana ahaa culumta ragga mutafaniniintana ahaa ragga kale u aadka uga qaatay mutafaniniintaha jamaaliddiin ilmuqri nin la yihahdaa ka mid ahaa oo ama iyo nin la yihahdaa kamaaliddiin abulqaasim iyo rag lamida ah, oo raggii fiqiga iyo usuulka iyo culumta mutafaninka ahaa nin culimo wuxuu lahaa isna kamaaliddiin abulqaasim almaraaqi la yihahdo ca'imada suufiyada ka mid ahaa was wakhti badan laasimay was adabka iyo dariiqada iyo silsilada isnaadka iyo ka qaatay isagana wuu lahaa oo baabkaa u ahaa kutub badan buu lahaa kanaan sheegnay tafsiirka waxaa ugu caansan kow tafsiirkaas sharxa mukhtasar lxaajib uu sharxay minhaajkan hadda aan hayno ee baydaawi waxaa kaloo kuwa caankaa ka midka tawaalicu lanwaar fi usuuli iddiin kitaab la yidhaahdo sharxu lmisbaax kitaab la yidhahdo isna usuul iddiin iyo cilmi kalaamka iyo arrimahan la xiriiraa ka mida kutub saasoo fara badan buu lahaa mid walba baabkiisa dee cinaayo badan culimmadu ay siiyeen wuxuu geeriyooday culimmadii qarniga toddobaad buu ahaa lix boqol sideetan iyo dhowrkii afar miya shan miya lix miya calaa khilaafin shantaa loo badan yahay xilligaasuu geeriyooday lix boqol sideetan iyo shan iyo qiyaastu xilliyadaa markay ahayd marka culimmadii qarniga toddobaad buu ahaa culamada alqarni asaabic ayuu ahaa raximahu llahu tacaala intaas kadib kitaabkiisan minhaaj ilbaydaawi isaguba suu ku tilmaami doona waana xajmigiisu ma weyno waa yar yahay cilmigiisuna waa badan yahay intaa waa loo wada qiray qaabku u tartiibiyey u sameeyeyna isagaaba inoo sheegi doono waxaa ugu muhiimsanay kitaabkani waa cinaayada ama culimmadu dadaalkay ku bixiyeen kitaabkan oo ka turjumaysa ahmiyadda uu lahaa shuruuxdiisu ilaa arbicin way dhaafeen bay dhahaan shuruuxdiisu ilaa saddex baa ugu muhiimsan nin la yidhaahdo maxamed ibn cabdiraxmaan al-asfahaani uu leeyahay oo matbuuca waxaa taxqiijiyey ninka matnigan aan haysana taxqiijiye saddexda sharaxba uu taxqiijiyey ninka hadda matnigan maxaaq ku qoran shaabaan maxamed ismaaciil dabacaduusan taxqiijinin way jiraan isagu laakiin uu ka qayb qaatay midna waa ibhaajka reesubki isaga dambeeyeen waxaan umaleynaa mujallad cagaaran isagoo sheekh saacid iyo midna waa nihaayat usuul fii sharxi minhaaji اlusuul oo uu leeyahay ninka la yidhaahdo jamaal iddiin alasnawi reer masar uu leeyahay saddexdaa sharax baa ugu muhiimsan marka shuruuxda ugu muhiimsani kuwaan way shuruux kaloo fara badan baa la tiriya qaar makhtuutaa jiro qaar madquuca jiro wax badanoo hadda macnaah inoo samayn maysa laakiin fi ljumla arbaciin sharxan way gaareen bal ama way dhaafeen shuruuxdiisa waxaa ugu muhiimsan labadan sharax ee kan jamaaldiin asnawi asnawi ee nihaayat usuul iyo alibhaaj fi sharxi lminhaaj ee reaala subka ay leeyihiin labadooda markay isbarbar dhigaan markay isbarbar dhigaan labadooda kan jamaaliddiin alasnawi baa muqadam ah ay hormariyaan iyadoo ilehi waxay fiican taalibulcilmigu kan ka kama maarmo oon zawaa'id badan wuu oo uusan uga looga maarmin way ka mid tahay dee ragga qoray mansiladay ku lahaayeen aimada fiqiga iyo usuulka ee shaaficiyada labadaba mansiladay ku lahaayeen la eego kitaabka waxyaaba lagu qiima waxaa ka mid ah ama fawaaiddiisa ama makaanada iyo mansilada u leeyahay qofka qoray xadiidka xataa markaad ka hadlaysaan culuwiga markii laga hadlaya nisbiga imaam mashhuura inaad u dhowdahay sanadkaagu qiimo gaaray lahayd dhowr sababood bay sheegaan waxay dhahaan sababka koobaad isnaga asnawisuu muqadimada ku sheegay wakhti dheer buu kitaabkan la noolaayo tadriiskiisii iyo akhriskiisii iyo sharaxiisaba waqti dheer bay ka qaaday say muqadimada uu ku sheegay waxayna dheh ka muuqataa bay dhaheen qaabka uu meelaha ishkaalaadka iyo ictiraadaadka u furfuray cibaaro aan tacqiidkii mutakalimiinta iyo kutub badan lahayn oo ka muuqanaysa kitaab waqti badan lagu noqnoqdoo la muraajaceeyo inuu yahay way ka muuqanaysaa waxaa labaadu yidhaahdaan sharaxiisu wuxuu dheer yahay shuruuxda kale kitaabkan as'ilada ku soo arooraysa ee ictiraadaadka imanaya wuu sheegaa uu qeexaa ajwibadiiyo jawaabaha laga bixinayana aada buu u qeexaayo u jilciyaaya u faahfaahiyaa aqwaasha la nisbaynayo ama kitaabka ku taala ama shuraax kala sheegeen ee khaladku ku jirana si khalada loogu nisbeeyey qofna wuu dabagalaayo wuu qeexa taasna wuu leeyahay waxay dhahdeen waxaa saddexaadoo is dheer yahay zawaa'id saddex kitaab oo kitaabta ummahaadka usuulka ah. wixii masaa'il ah ee uu kitaabkani ka tegay buu ku daraa zawaa-idda abwaabta shuruuxda dhexdeedana waa ku sheegaa markuu dhameeyey kitaabkana si gaaru u qoray oo u alifay zawaa'idda ay adbaybaydaawi uu ka tegey ee kutubtaa usuusha ee halaathada ah ku qoran runtii aada buu u faahfaahayaa bay walidaalika waa yufadal ma garanaya nuskhadan u aan haya sharaxa aakhirkeeda inay ku qoran tahay in kale saddexdaa sababood darteed waxay ku afreeyaan culimmada aqwaashooda tilmaamaysa inuu yahay afdal shurux afdal shurux waxay ka soo guuriyaan raggii usuuliyiinta ahaa ee xilligan dambe wax qoray maxamed alkhadari beek kitaabkiisa usuul ulfiqi markuu ka hadlahayay baa wuxuu ka hadlahayay wa axsanu sharxin lilminhaaji sharxu cabdiraxiim alasnawi buu leehay ugu fiican shuruuxdiisa waa kan asnawi waqalamaa ra'ayta min ashuraaxi man yumaahilu alasnawiya fii bayaani almataalib alatii yucnaa bisharxiha saas way cibaaradu cabiraya cid lamid aad aragta way yarta waxaa lamida erey saa u eg leh ninka la yidhaha cabdulwahaab khalaaf fi usuuli lfiqh risaaladiisa waxaa kitaabkan sharxay muddo dheerna macallin ku ahaa nin la yidhaha doctor maxamed zuhayr abunuur waxaan filayaa kitaabkiisa uu yaalaa laba mujalad isagoa ah. yuctabar sharxan waa ka saddexeeyaa la yidhaahdaa kan iyo ibhaajka manziliya qiimo ahaan azhar buu kitaabkan manhaajka muqarar ku ahaa muddo dheer buu isna macallin ku ahaa markii risaale dictoraaba ku qaatay isaga laftiisu uu ka hadlo wuxuu leeyahay wahuwa min axsani shuruuxi lafdan wa axsanihaa cibaaratan erey iyo lafdiba kan ugu wanaagsan buu ka mid yahay rag kaloo badanoo culimaana waa laga soo guuriyay in sharaxiisuu yahay afdalu shuruuxi lminhaaj minhaaj albeydawi qaarkood ba markay naqriga soo guurinayaan ba isaga markay dhahaan sharax buu leeyahay afdalu shuruuxi lminhaaja inba qaar baa waxay si khalada aqwaashooda loogu fasiraa minhaajkan beydaawi iyagoo ragga qoray ay uga jeedaan minhaajka nawaawi selitu sharax buu leeyahay halka ninka qaadi la yidhaahdo ibni qaadi shahba ee tabaqaatu shaaficiyada qoray isagu wuxuu leeyahay markuu ka hadlayo shuruuxiisa ninkan mansiladu fiqiga ku lahaa waxaa laga yaabaa qaarkii inaad tidhaahdaa ninkani wuxuu leeyahay asnaga wuu ka hadlaya watakharaja calayhi khalqun kathiirun wa akharu culamaa'i diyaari almasriyati dalabatuhu wa kaana xasana ashakli xasana altasniifi layina aljaanibi kathiira alixsaani lialabati mulaasiman lilifaadati waltasniif ilaa akhirkii uu soo waday oo uu yidhi wa min tasaaniifihi aydan kaafi lmuxtaaj fi shari fi sharxi lminhaaj linawaawi wasala fiihi ila lmusaaqaat wa huwa sharxun xasanu mufiidu munaqaxun wa huwa anfacu shuruuxi lminhaaj waxaan arkay naqligaas ku fasiray minhaajka beydaawi maaha minhaajka beydaawi wuxuu ka hadlayo sharx kaafi lmuxtaaji uu leeyahayo minhaajka nawaawi ku sharxayo calaa kulli xaal inaha marka la isu geeyo afdalu shuruux waxay yidhaahdaan jamaaliddiin alasnawi weeye yaliihi alibhaajka ree ala subki baa ku xiga waxaa labadooda kamilaya maxamed zuhayr abunuur kitaabkiisa usuulu lfiqhi bimathaabati sharxi liminhaaji albaydaabi waaye isagana wax badan baa loogu noqon karaayo muqarab mudarisku ah kadibna dictoora ku diyaariyey ayuu ahaa intaasi markii shuruuxdiisa laga tago kitaabkan shuruuxdiisa waxaa garab socotay takhriiju axaadiidi afar kitaab baa takhriijisay axaadiidiisa saddexna isagay khaas u ahayd midna kitaab kalaa kula jiray kan ugu horreeya badridiin zarkashi weeye almuctabar fii takhriiji axaadiidi lminhaaji walmukhtasar mukhtasar ibn alxaajib waay mukhtasar xajib de ibnu kathiirna gaar buu u takhriijiyey tuxfatu aalib uu ku takhriijiyey laakiin zarkashi isagu mukhtasarka ibnulxaajib iyo manhaajka baydaawi buu isku daray waa matbuucu kitaabkiisi waxaa taxqiijiya an umar axamdi cabdilmajiid isalafi almuctabar fii takhriiji xadiid manhaaj walmukhtasar waa mujalad yar oo matbuuca wey waxaa ka dambeeyey takhriijiyey laba nin oo isku wakti ahaa siraajidin ibn mulaqin waa matbuucu kitaabkiisana shaamiladana waa ku jira tadkiraة اlmuxtaaj ilaa takhriiji axaadiid اlminhaaj isna maطbuuc weeye waxaa saddexaad oo maطbuuca alxaafid alciraaqi takhriiji axaadiid wa aathaari minhaaji albaydaawi mase waxaa jira isagoo matniga lala daabacay oo maطbuuca iyadana way jirtaa nedka waa ka helaysaa haddaa ka raadisaan saddexdaa waa maطbuuc kan u dambeeyey afraad waa mucaasir dambe oo cabdullah bn sadiiq alghumaari alibtihaaj istakhrij axaadiid ilmanhaaj buu leeyahay isagana waa ka raadiyay nadka isaga maanan helin maktabada meelaha websaydyada kutubta gada laakiin ku jiraa yadaad lacag bixisa lagu soo diray nuska electroniya maana kuwan majaanka maanan ka helin isku day inaan raadiyo aathaarta iyo axaadiidta waxaa u badanee tira iyo ticdaadka u sameeya waa ibnulmulaqin axaadiidta wuxuu ka dhigay siddeetan iyo toddoba xadiid aathaartana wuxuu ka dhigay toban haddii lasii faahfaahiyana waa kow iyo toban waa imise intaas laba qisaa wehelisa marka oo axaadiidana ayna ku darin aathaarna ayna ku darin mida waa mid waa qisadii ay ku soo degtay qowluhu tacaala ina aladiina sabaqat lahum min alxusna ibn zacbari hadday waxaan caawudeen naar ku jiraan ciisena ku dar taa gaar bay u qoreen mid labaadna nebi aadam baa laga sheekeynayaa iyo wiilashiisi iyo gabdhihiisu uu isu guurin jiray oo nabigana loo koryeelin labadaa labadaa qisana gaar buu u sameeyey axaadiis siddeetan iyo toddoba ah iyo labadaa qiso iyo koo iyo toban aathaara boqolkaasay isku gaareen waxa tarqiimiye ugu badanna waa ibnulmulaqin alxadiidu alawal intuu ka bilaabay alxadiidu asaabic wathamaaniin ku gaarsiiyey kadibna labada qisuu sheegay ama aathaartu yihi fa axaduhaa thaaniiha thaalithuha ilaaba halkaa ka gaarsiiye marka intaa way axaadiida la takhriijinayana halkaana waxay kutusaysaa cinaayada culimmadu qiimuhu ka lahaa intaasoo ninuu ninba nin ka daba tago oo ninba nin uga dambeeyo nin walba mar takhriijiyo axaadiid takhriijiyo intaasoo dhanna ay sharxaan manduumaad buu leeyahay kitaabku la nadmiyey lix bay sheegaan lakiin anu hal midu ma arkin oo ilaahan waa midda ugu fiican uguna waasicsan waa nadmiga ciraaqi alxaafid alciraaqi alfiy saaxib alalfiyaat alfiya fi siira iyo alfiya fi musalax ismida kumidaan qonin alfiya fi usuuli lfiqina waata kun saddex boqol lixdan iyo toddoba beyt buu ka dhigay muqadimadu wuu ku sheegayaayo erayana wuu bedelay aan raali aan sii la ahayn waxyaabana wuu ku daray zawaa'ido uu ka tegey wiilkiisiina waa uga dambeeyey abu zurcat alciraaqiyo kii aabbihii buu sharxay isagana waa matbuuc tana ugu muhiimsan shanta kale waa iska manduumaad yar yaray yidhaahdaan laakiin haddana makhduutaadunbaa lagu sheegay wax la taabacay maanan arag anigu tanaan filayaa dee inay ka kaafiyaysa dadka iyada waxaa taxqiijiyay nin lahaha cabdallah ramadaan muusa magaxa waxaa ku taqaanaan baan u silsiladii ragga kooxda lagu radinayey sheekh qardaawi iyo ninkii kitaabka labada mujallada meelaha kora saaray ku naqdiyayey weeye isagana reer masar aha calaa kulli xaal hadda aswaaqda way taallaa ma aqaana halkan inay taalle manduumaadkana tana ugu muhiimsan kitaabka intaasoo nadmo loo sameeyey intaasoo sharaxna loo sameeyey axaadiistiisi la takhriijiyey zawaa'idiisa laga hadlay zawaa'iddii wax qoray waxaan arkay ninka la yidhaha asnawi zawaa'idiisaas kutubta saddexda ahna waa maxsuulka raazi iyo axkaamka aamidi iyo mukhtasarka ibn alxaajib masaa'ilka ay la dheer yihiin minhaaji albaydaawi buu qoray kadibna nin culammada ka mid oo ka dambeeyey oo la yidhaha burhaan iddiin alambasi alabnasi baa sharxay waa matbuuc iyadan risaalo latiifa ah iyadoo ah mararka qaarkood sharaxan isnawi aakhirkiisaa lagu daabacaa ood zawaaiddaa ka heli marka cinaayada culummadu waxay tilmaamaysaa sharax iyo nadmi iyo takhriij iyo zawaa'id intaasoo dadaala kitaabka lagu bixiya waxay kutusaysaa qiimaha cilmigee uu leeyahay walaa intaasoo culimo ah dee meel bannaan oon wax weyn ku jirin intay isaga wada daba tagaan dadaal in lagu bixiyo haddana la wada ammaana kitaabka ma dhacdeen hadda imhaajkaas ninka la yidhahdo subki muqadimada wuxuu ku leeyahay markuu ka hadlayo usuululfiqiga mukhtasaraadkiisa wa min axsani mukhtasaraati kitaabu lminhaaji fi lwusuul ilaa cilmi lusuul afdal mukhtasaraadka usuul fiqiga buu kitaabkani ka mid yahay waxaad arkaysa mukhtasar baan joognaa ummahaadka ninkii ku dhexdhacay isaga iyo mustasfa iyo maxsuul iyo axkaam alxakaam fusaakaam aamidi isaga liftiisu halkan waa yaallaa ninkii ku dhexdhacaya waa iyo burhaankii zarkashiga waxaan leeyahay burhaankii iyo iyo ninkii si fiican ugu dhexdhacaya jaranjarada inaad sii qabsatad u baahan tahay de intii la boodo meel kora jaranjarada lacagtaad saarto kusii soco suuragal maaha intaasi waa mujmalka guud ee kitaabkan iyo waxyaabaha la xidhiira inta muqadimada aynu caawa qaadanaynaa haddii aynu si inta muqadimada ah aynu caawa akhriyaynaa dabcan xilligii mu mu'alifku uu joogay sajcigu qiimu ka lahaa sajciga oan erayga aimadii raggii waxaliifay xilliga hor ama kitaabka magaciisa ha noqdo ama muqadimadii hordhaca la sameynaya ha noqdo sajcigu shibhu laazim buu ahaan jiray waxayna tusaysay qofku sajciga muqadimada ereyguu ku qoro dooda dame intaan la gaarin quwadiisa fii culuumi luga adabkii iyo balaaqadii iyo luqadii quwadiisa culumta uu leeyahay baa waxaa lagu miisaami jiray intaadan kitaabka hore ugu dhaadhicin waxay ahayd inuu dadka u ihbaatiyo u caddeeyo inuu yahay nin fii luga iyo wixii ka soo galaay aan laa yushaqu lahu gubaarun inuu yahay waxay ahayd erayada u adeegsada iyo sidii uu sajciga isula eegta qayb weyn bay ka ahayd waayihii ka horreeya waayihii hore sajciga wax macno weyna ma lahayn waayahan dambana hadda iska macno beelayo caadi baa hadalka la ysaga qoraa laakiin waagoodii hadal gaaban oo macno weyn leh oo wixii muqadimaada sajci xambaarsan kama laga maarmaan bay ahaan jirtay wa min hada albaabi wuxuu yidhi taqadasa man tamajada biاlcadamati waاljalaal wa tanazaha man tafarada biاlqidami wاlkamaal can munaasabati اlashbaahi wاlamhaal wa musaadamati اlxuduuثi wالzawaal muqadiru اlarzaaqi wاlaajaal wa mudabiru اlkaa'inaati fi azali اlaazaal caalimu اlgaybi wالshahaadati اlkabiiru اlmutacaal naxmaduhu calىa fadlihi اlmutaraadifi اlmutawaal ونشكره على ما عمنا من الإنعام والإفضال ونصلي على محمد محمد الهادي إلى نور الإيمان من ظلمات الكفر والضلال wcalى آله wa saxbihi khayri saxbin wa aal wabacd dabcan innaga waxaan naqaanaa hadda markay wax la qorayo in alxamda lilahi naxmaduhu in laga bilaabo laakiin haddaad a'imadii mu'alifiintii xataa cahdi salaf a'imat alxadiid a'imat alfiq a'imat altafsiir a'imat alculama ad u noqoto wax in alxamdu lilahi ka bilaabay arki maysa hadda halka waxaad garanaysaa dee waxaan idhahnaa kitaabka iyo sunnadaynu qaadan calaa fahmi salaf salafku intaa lagu iftitaaxay dee lam yaltazimu marka iltizaamna ma noqonaysaa salafkii ku dayashadiisa iyo fahamkiisa ma noqonaysaa way su-aal daladaa dhex taalla wey inay bannaan tahay de wax waalida ay tahay shaki ma laha laakiin dadka qaar waxaan gaarnay iltizaamkii inuu qofku xaraj dareemo hadduusan iyada ku bilaabin inuu xaraj dareemo dadkii hadday akhriyaan wixii uu qoroosan ku bilaabinna kow waxa la mulaaxadeeyo inay noqoto inuusan ku bilaabin halkaa haddii gaadho waxaad isdhihi kartaa nooc ka badbadisa marxalaadii salafka iyo aimadii cilmiga aan la aqoon jirin nooc ka yar badbadisaa jiray iyaga maintay inay xaraj dareemaan miyay ka wada hoos baxdayo in qofka lagu mulaaxadayo miyay ka wada hoos baxdayo marka nooc muqaalaada baa isdhihi kartaa amar jiraa shaki ah marka waxyaabahaasoo kale si looga gudbana in marar badan kubilowga laga daayo siay jiilkii iyo talabadii iyo dadkii u ogaadaan in laga tegi karo beesha way ku jirtaa baan isleehay way way jirtaa laakiin keligii maaha dee intii wax qoraysay xilligan oo dhanba baa sidaas samaysa wuxuu yihi taqadasa waxaa naqaa'is iyo xumaan iyo ceeb ka tahiran man tamajada qofka isku sharfay ee isku ammaanay bilcadamati ama ku sharfanaaday bilcadamati waljalaali weynaan innaga soomaaligeennu luqadii carabiga iyo soomaaligii islama eka marka mararka qaarkood laba erayoo carabiga laba macno kala tusaya baa soomaaligii hal eray kugu noqonaya jala jalaaluhu weynaayin baa dhihi weynaantii cadamatuhu carabi laakiin jalad cadamatu baa la dhihi jalaalka taqdiirkana waa la yidhahdaa la qadariyey ee qadarinta uu mudan yahay cadamada iyo weynaanta fi nufuusi iyo makaanada uu ku leeyahayna waa la yidhaahdaa nusaka qaarkood waxay yidhaahdaan shaarix xaq wuxuu tilmaamayaa nusakha qaarkood aljamaali baa ku qoran dabcan iyada lafteedu aljalaalina qur-aankay ku taallaa tabaaraka asmu rabbika diljalaali walikraam suurat raxmaan dhammaadkeeda inay ahayd baan u malaynayaa jamaal haddii la yidhahdana dee xadiidkiis muslim iyo keyri ku leeyahy ina allaha jamiilu yuxibu ljamaal alkibru batru lxaqi wa kamtu nnaasi aha iyo duruqda badan ee lagu wariyey bay tilmaamaysaa wa tanazaha taqadasa iyo tanazaha isku mid wey laakiin eraygii inaad soo celisa taqadasa laysa fasaaxada kamid maaha marka muxasanaadka lafdiga muxasanaat albadiiciya lafdiga marka la kala duwan ereyo kala duwan isku macnana ah in la isticmaalo bay ka mid tahay wa tanazaha ka nazahan ama ka tahiran waxaa nazahnaaday oo tahirmay man tafarada qofka la keliyoobay bilqidami horeyn wax walba ka horreeyey si weligii jiray iyo walkamaali dhammaystiran uusan wax naqsi iyo ceeb a ah lahayn can wuxuu ka nasahnaaday can munaasabati alashbaahi waalamhaal wax shabaha ama lamid ah inuu munaasab u noqdo uu jiri karo oo la barbar dhigo oo se laysa ka midlihi shay-un ti waay wax lamidaba inay jiraan allaha ku sifaysan qidam iyo kamaal wuxuu ka nasahan yahay inay jiraan wax isaga shabaha ama lamid noqon kara shabah iyo miligu miliga xeel dheer shabahu wejna waa ka shabihi karaa wejnuusan ka shabihin waa dhihi waa dhici kartaa laakiin miligu isagoo kaleeta wey walidaalika hataa imatulxadiidku milahu iyo naxwahu iyo shibhu u kala duwan yihiin markay kadib riwaaya kale ka milahu dhahaan lafdigii oo kale waay shibhaw iyo naxwow hadday dhahaan naxwa haadaa iyo shibha haadaana ku dhadhow waaye oon min kuli jihatin ahayn walidaalika baabu tashbih markaad maraysaanna labadii laysku shabaha waa uun sifaad iyo wax ay wadaagaan weeye maahani laysa macnaha wax walba inay wadaagaan walidaalika qur-aanku labadaba wuu nafiyey nusuusta labadaba way nafiyeen aan leehay aan laysa ka midlihi shay un baana asal ah wuxuu kaloo ka nasahan yahay intaa keliya maahee wa musaadamati alxuduudi waazawaal laba midna inay ku soo dariyaan oy la kulmaan buu ka nasahan yahay alxuduud waa didi alqidam ilahi subxaana wa tacaala xuduudu dib buu ka bilowday isagoon jirin buu jiray oo umm marxala iyo fatra waxaa jirta ilaahay uusan jirin isaga ama sifa min sifaatihi daatiya sifaatkiisa ka mida aynan jirin ilahay waa ka nasahan yahay waxyaabaha xaadidka inay ku tacalluqaanna waa ka nasahan yahay calaa madhabi ashaacira wayna inoo iman doontaa faslka soo socda hortiisa baa durbafoodiis la galka ashaacirada iyo muctasilada masalatulkalaam baa iman doonta tanuu usii gogol xaadhayaa marka ilaahay laa tatacallaqu bihi alxawaadith iyo wazawaali inuu zuulo ilaahay baqaa daa'im uu leeyahay wayabqaa wajhu rabbika zawaalkuna waa fi lmustaqbal xuduudkuna waa did alqadam oo fi lmaadi wey ilaahay qadiimnimadiisii wax dhaawacaya oo xaadid ka dhigaya ama xaadid ku tacalluqaya ayuu ka nasahan yahay baqaagiisa dambe inuu zawaal u tacarudo oo zawaal uu la xiriirsamana waa ka nasahan yahay muqadiru اlarsaaqi waاlaajaal risiqa la cunayana isagaa qadara naxnu narsuqukum wamaa khalaqtu اljina waاlinsa ila liyacbuduuni ma uriidu minhum min risqin in allaha huwa arazaaqu du lquwati walaajaal aajaashana ilahay isagaa qadara labadaabana waa wuxuu isagu iska leeyahay aajaashan inuu qadaro arsaaqdana qadaro wuxuu la keliyoobay bay ka mid tahay wa mudabiru lkaa'inaati uunka jiraba dhan iyo wax kastoo jiraba kii maamulo weeye fii azali alaazaal qadiimkay waxaan horeeyey xataa kuwiisii sii horeeyey caalimu lgaybi waxa maqan allaha og weeye iyo washahaadati waxa xaadirka ah alkabiiru allaha weyn weeye almutacaali ee sareeya ama iskala sareeya iskala weyn inay wax lamid ama wax la wadaaga jiraan mas'alada fii azali laazaal wuxuu tilmaamayaa hal mas'ala oo khilaafkeedu mashhuur yahay masale ibnu taymiya rag badan waxoogay farta loogu fiiqayna ahayd aan dhahno khalqigu waa xaadis taba musallam makhluuqaadku waa xaadis haddana xaadisa ahaatee wakti la xadidi karoo waqtigaasay soo bilaabatay aan dhihi karno makhluuqaadkan waa la inoo sheegay samadii cirka iyo goorta la abuuray aadam marka la abuurayna markii silsilada abuurka cirka iyo dhulka buu qeyb ka ahaa qur-aankuna waa tilmaamay saas maa laakiin qur-aanka aadam ka sheekeeyay wuxuu sheegay uun kasii horreeyey baa jira ibliis baa u yimid malaa'ig baa kasii horreysay oo tiri ilaahayow maxaa abuurkan waxaad uga baahan tahay naxnu nusabixu bixamdiga naqadisu laka malaa'igtu way kasii horreysay aadam waqti dheer inay ka horreysay baad garan okay khalqiga mala malaa'igta goormaa la abuuray sax waa makhluuq waana xaadid iyagoon jiri jirin bay jireen lakiin goormay ahaayeen makhluuqaadkii laftooda xaadidka ahaabaa qidam nisbi a leh iyaga marka la isu eego kan hadduu hadda yahay kii qarni ka hore ahaabaa kasii horreeyey kownuhu qadiiman nisbi weeye isagii qadiimka kanuu ahaa kasii horreeyey markii loo eegana marka azalil aazaal wuxuu jeedaa khalqigan iyo kaa'inaadkan sii kala horhoreeyey mar walbada hore usii baxdo sii soco qarni tag qarni kala tag aadam tag cirya er dhul tag kasii tag malaa'ig baa la abuuray te ka tag haddaa rabto jannaya naar baa ka horreeyey dheh haddaa rabto waxaad tirahdaa carshiga u horreeyey la abuuray dheh haddaa rabto qalanka qalamka qalamkaa ka horreeyey la abuuray dheh khalqigan nisba nisbada qidamka isagu kala horeeya azalil aazaal saas soo jeeda kaa'inaadkan soo kala horhoreeyey mid mid kasii horreeyey mid mid kasii horreeyey isagunbaa maamuli jiray inta aan aragno iyo intii tagtayba intaba isagunbaa maamuli jiray masaladaasna waa masala dhinaca qaarkood ka dhibadan baab cilmi lkalaam iyo caqiida ma joogna ad haynoo gelinina naxmaduhu naxmaduhu waan mahadinaynaa maxaa naxmuduhu mise naxmaduhu miimka ma goday misu kordhigay leesh muxuu ahaa isaga xamidahana tamaam faciila qiyaaska iyo afcaal waay marar badan waxaad maqlaysaa dadku iyagoo in alxamda lilaahi naxmuduhu naxmaduhu faciila iyo afcaal waay naxmaduhu waa mahadinaynaa calaa fadlihi galladiisa iyo waxa dheeraadkee uuna siiyey almutaraadifi ee isku daba jira isdaba socda almutawaali xiriira xataa hadduusan isdaba soconin tu isdaba socotay tu aan isdaba soconinba xiriir joogta ah mujarad tanafuska aad neebsanaysaa nicmo joogta ah hadduu istaaga naftiiba baxdayba wax kalaba haddaan la gaarin wanashkuruhu waan ku shukrinaynaa calaa maa camana wuxuu nagu camimeena wada gaarsiiyey oo min alincaami nicmooyin iyo walifdaali fadligiisa iyo dheeraadkiisa ah wa nusallii waanu ku sallinaynaa calaa muxamadin nebi maxamed alhaadii hanuuninayay ilaa nuuriliimaani nuurka iimaanka nuurkaasoo ka saaraya dadka min dulumaati alkufri waaldalaal mugdiga gaalnimada iyo dalaalku ay leedahay qur-aankaana ku tilmaamay badi hanuunka iyo iimaanku inuu mugdiga gaalnimada inay kala yihiin allahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min aldulumaati ila nuuri waladiina kafaruu wawliyaahum adaaguutu yukhrijuhum iimaankii iyo kufrigii baa dulmiga iyo sifaadkaa kale leh wacalaa aalihi baan ku salligaynaa aalkiisii iyo wa saxbihi saxaabadiisii khayri saxbin saxaaba ugu khayr badnaa iyo wa aalin asxaab iyo aal la yeesha kuwii ugu khayr badnaa wa bacdu intaa kadib fa ina awlaa maa tahtamu bihi alhimamu alcawaali waxaa ugu mudan fa ina awlaa maa shayga ugu mudan tahtamu bihi ay danayso ay ku dadaasho alhimamu alcawaali himamka sare iyo rabitaanka sare ee waxa weyn meel weyn gaadhsiisani oo wa tusrafu fiihi loo leexiyo lagu bixiyo alayaamu wallayaali maalmaha iyo habeenada tacallumu lmacaalim in la barto weeye astaamaha addiiniyati ee diinta astaamaha iyo meelaha muhiimka ee wax ku xiran yihiin ee diineed in la barto iyo walkashfu in la faydo shaaca laga qaado oo la qeexo can xaqaa'iqi اlmilati diinta xaqiiqadeedii alxaniifiyati fudaydka iyo xaqraaca toosnaanta u saabsanayd diinteena xaniifiya xaniifan xaqa u janjeera ama xaqa raaca wey diintan xaqraaca had iyo goor iyo walkawsi in hoos loo tiimbadoo loo muquurto ama loo ilo si lugada sooma qaar yaadeen fii tayaari bixaari mushkilaati mudaaf maxaa la yidhi gadaal baa loo laqbeeya de meesha hadhow hadda idin qabsan doontaa gadaal iska laweyn mushkiladaha diintani uu leeyahay ee badweynta cilmiga ku jirta tayaarku waa hirarka hirarka badweynta culumta iyo mashaakilkeedaa ka dhex jira in hoos loo tiimbadoo salkooda wixii ku qarsoon iyo lasoo fago baa ugu fiican waqti in lagu bixiyo iyo walfaxs in la baadho can astaari asraari mucdilaati masaa'ilka aada adag ee qarsoon sirta ku jirta ee qarsoon sirta ku asturan ee ku aasan masaa'ilka ad adag in lasoo baadho oo lasoo fago wa inna kitaabaan ahdaa kitaabka annaga minhaaju lwusuul ilaa cilmi lusuul aan u bixinay dariiqa lagu gaadhay cilmiga usuulka aljaamica ee kulmiya bayna almacquuli iyo walmashruuci daraa'ilkii iyo xujajkii caqliga ahaa iyo kuwii sharcigaha waalmutawasita kan u dhexeeya isku xira bayna alusuuli cilmigii usuulkii iyo qawaaciddiisii iyo walfuruuci masaa'ilkii fiqigahaa ee ku dhisnaya ay ka farcamaya wa huwa kitaabku wa in sagura haba yaraada xajmuhu dhumucdiisu haba yaraatee kabura waxaa weyn cilmuhu cilmiga iyo aqoonta uu xambaarsan yahay weyweynta wa kahurat waxaa badan fawaa'iduhu faa'iidooyinka ku jirana way badan yihiin wa jallat waxaa weyn cawaa'iduhu wuxuu qofka ula soo noqonaya qofku kala laabanaya ee ka qaadanayo ee aqooniyo faa'iido ahna way weynta marka yaraantiisa ha quursanin buu ku leeyay dhumuc yaraantiisa iyo mukhtasarnimadiisu iyana kuu dhuumanin wax meeshan jawaahir iyo durar ah ku jira buu cilmi weyn jamactuhu waxaan u ururiyo isu kulmiyey rajaa an yakuuna inuu yahay anoo ka raja qaba sababan dariiq iyo sabab lagu gaaro lirashaadi lmustafiidiin kuwa ka faa'iidaysanaya liibaantooda waa dadkii kale innagaa wey wa najaati yowma addiin iyo aniga oo qoray buu leeyahay sheekhu inuu qiyaamada midaan ku badbaaday iiga dhigo labadaba dee allah inoo aqbalo wallaahu tacaala alla ahaaye xaqiiqun waa mudan yahay ama waa ku haboon yahay ama waa awoodaa aba siyaaqa saad ugu fasirtaba bitaxqiiqi rajaa'i raajiin kuwa rajaynaya rajahooda inuu u xaqiijiyo oo rajahaygaas uu i xaqiijiyo oo dadkuna ka faa'iidaan annaan ku badbaado ilaahay waa awoodaa ama xaqiiqun waa ku awlo waa ku yahay oo isagaaba yidhi dee anad cinda danni cabdii bi falyadunna bi maa shaa mar hadduu saana yidhi khayrna waxaan noo muuqda aan qorayno taana ka rajaynayno inuu raja noo hirgeliyo ilaahay waan ka rajeynaynaa kadib wuxuu yidhi usuululfiqhigii buu muqadimo tacriifiyey wili muqadimadaan ku jiraa kitaabku bejkan soo socda kitaabka inuu kamid yahay muran baa ka taagan usuululfiqhi usuululfiqhigu macrifatu dalaa'ili lfiqhi dalaa'ilka fiqhiga in la barta weeye ijmaalan si duuduuba wa kayfiyatu listifaadati qaabka looga faa'iidaysanaya minhaa dalaa'ilka in la barto wey iyo wa xaalu lmustafiidi qofka ka faa'iidaysanaya xaalkiisa wuxuu leehy usuulu fiqigu saddex mixwar weeye keliya kow dalaa'isha fiqiga si guud inaad u barato tafaasiil ma baranaysid oo daliil sunna haddaad baranayso bukhaari iyo muslim meeshan laguma akhriyo iyo axaadiisiya tafaasiisha laguma akhriyo sunnadu ka sunno ahaan makaanadeedii iyo maqaamkeedaa lagu bartaa ka tafsiilkeeda ijmaalan waxaa loo yidhi saawey kitaabku hadduu daliil yahoon baranayna qur-aanka masaa'il koobkooban oo la xiriira ahane qur-aanka iyo alfaadiisii iyo tafsiirkiisii iyo qiraa'aadkiisii iyo halkan laguma barto laakiin qur-aanka iyo makaanadiisa tashriica iyo axkaamta dilaaladiisaa lagu bartaa muxwarka koobaad waa dalaa-isha fiqiga dalaasha fiqiga waa laba qaybood muttafaq calayhi inta loo yaqaano afara iyo mukhtalaf fiihi oo koox ah haddii la faahfaahiyo mukhtalafkii oynaan faahfaahina hal mid isaga dhig dalaaishiina waa imisa muttafaq calayhi afar iyo hal mukhtalafa isku dar oo mukhtalafku hal isku ah a allaha shantaaba in laga hadla waa u baahan yihiin shan dheh taa ijmaalan waa loo bartaa sunnadii iyo ixtijaajkeedii kitaabkii ixtijaajkiisii ijmaacii qiyaaskii adiladii mukhtar eh, eh, dasadu dariicadii istisxaabkii masaalixu masaalixulmursaladii qowlu saxaabigii sharcu man qablanaadii iyo intii fara badnayd waay mixwarka labaad kayfiyat listifaadati qaabka looga faa'iidaysanaya dalaa'ish minhaa dalaaishan dalaa-ishan see looga faa'iidaystaa iyadana mixwarkeedu waa waxeedu waa laba arrimood dalaalaadka alfaadeeda kow iyo alfaadaa wixii iska hor yimaada iswaafajintiisa iyo kala horumarintiisa darajaadkeeda iyo tartiibkeeda marna waa dalaa'ilkii dalaalaadtul alfaadkii ay tusaysay oo mid mid loo daraaseeyo marna waa iyadii oo kala duwan oo meel isugu timid say martabo u kala horrayso sida loo kala hormariyo sida la isu waafajiyo iyadan inta maxaa loo baahan yahay iyadana labay noqotay waxaalu lmustafiid mustafiidka waa ninkii mujtahidka ahaa ama mujtahid dheh ama mufti dheh dabcan way iswaafaqayaan ninka fatwoonaya waa nin mujtahida laakiin mujtahidku mar walba ma fatwoonayo mar buu wax qoraya mar buusan fatwoonaynin qofka adiladan intuu ku dhaqaaq axkaamta kala bixi kara waayo adiladee lagala baxaa sidee loogala baxaa yaa kala soo bixi kara ma jaantaa furan oo qof walba meeshuu ka soo aada caloosha ufaha ka galaa waa sidaad maantan haysatadii nin walba intuu isaga foofo inuu axaadiidtii iyo kutubtii dhex galo qur-aankii dhex galo sidanaa la yidhi marka aad waxyaaba cajaa'iba aragto sidii kitaabu zakaad kii taxqiijiyey ee ibnu labuun markuu soo maray uu yidhi kutubta taraajimta waa baadhayo waa soo waayo yuri ibnu labuun waa la yidhahda bintu labuun buu maray iyadana waa waayo ui walacalaha ukhtu lawal ibnu garan weyday inay wada dhasheen baa dhici karta marka wixii hadda waa laisku sii daayey mid baa wuxuu kuleeyahay leeyahay baab fiqiyo weyn bayna dadkan fahmin oo sadu daraa'iq la yihahdo sodolaa jira sadi daraaci wey waxaana seekoogaada inuu muhim yahay aduu magaciiba garan laaya daan magaciiba garanayn inuu muhim yahay seeko ogaada waxaa laga hadlayaa marka waa in la xakameeyaa yaa dalaa-ishan intuu dhexgal xugun ka qaadan kara haddaan xad iyo xakamayn loo samaynin wuxuu isku dhexyaacay saddexdaa mixwar wey ayib intaa waxaa wuxuu dhaaray marka lafdulfiqi buu dib ugu noqday walfiqu fiqigu alcilmu waa in la ogaadaa bilaxkaami sharciyati axkaamtii sharciga ahayd alcamaliyati ee camal ahaan fal ahaan loo samaynayay axkaamtii ictiqaadiga ahayd baa halkaa la saaray fiqigan aan ka hadlayna kamid maaha culamada qaar baa fiqiga u yaqaana magaceeda nusuusta man yurid illahu bi khayr faqihu fi diini way soo gelayaan laakiin fanigeennan markaan joogna fiqi markaan dhana ciqiidadii kuma jirto alcamaliyati wey cilmigii almuktasabu laga kasbaday min adilatihaa axkaamta adiladeeda altafsiiliyati ee faahfaahsan lafdiga almuktasabu waa sifatun lilcilmi alcilmu almuktasabu way bilaxkaami asharciyati alcamaliyati wa mutacaliqaat kana waa wasfi halkaa su-aal baa ka timid abubakr albaqaadi abubakr albaqilaani baana iska leh waxayna ka socotaa fiqhigii markaad tacriifinaysaan alcilmi baad dhahdeen cilmigu waxaa la hube ee yaqiina loo isticmaalaa fiqhuna waa see baad fiqhigii oo daniya cilmi oo iyo qadciyaa ugu tacriifiseen way labadaas ay isu waafajinaysaan qiila waxaa la yidhi alfiqu fiqgu min baabi dunuun weeye waa ma dani raajix lafdiga cilmigaed ku taxriifiseenna min baabi qaطciyaat weeye tataabuq kama dhexeeya tacriifkan ereygaan isticmaasheen ma saxna qulnaa waxaan idhi waanu ka jawaabnayo almujtahidu mujtahidku idaa danna alxukma hadduu maleeyo wajaba calayhi alfatwa baa ku waajibi iyo walcamalu bihi inuu ku camalfalo waa lidaliili alqaaici daliil yaqiinoo lahubaa loo hayaa calaa wujuubi itibaaci danni dhannigaa mujtahidku uu maleeyey ula badatay inuu raaco wuxuu leeyahy dhinacaad ka egtay maanaan ka egin fiqhigu waa qaci walidaalika saxa tacriifuhu bilcilmi in lagu tacriifiyo waa ansaxaysa see qaci ku yahay laba muqadima adeer meesha taalla dhanna almujtahidu adiga waxbuu daniyey baad ka hadlaysaa laakiin wujuudu dhanni fii daakhilihi isagu ma huba mise ma hubo soo waxyaabaha la yidhi wujdaaniga oo dhan alixsaasu biljuuci walixsaasu bilcatashi waa cilmiga yaqiiniga soo lama dhihin kownuhu uu danna kadalika isaga binisbati lahu inuu dannigaa jira waa yaqiin taa ma garata dhinaca muqadimada waa yaqiin in danniga wajaba alcamalu bihina daliil qaatico ama ijmaacdhe ama daliil caqli a weeye dhaho calaa khilaafin isna waa muqadimo labaadoo qaaticaah laba qaطciya maxaa fii xaqihi ka soo baxay alfiqhu natiijada ka soo baxday camalkaa fii xaqihi qaطci waay walidalika saxa tacriifu اlfiqhi bilcilmi dheh arjuli suurada waa dhex tahay marka adugu waxaad ka eegtay natiijadiisu waxbuu kala rajaxay annana waxaan ka eegnay inuu wax kala rajaxo danni xasilay fii qalbihi ixsaaskiisaas yaqiin ma yahay mise maaha waa yaqiin adu inaad waxaan saa inay kuula badan tahay haddama shaki baa kaaga jira oo ah, waxayd acmaasha wujdaaniga inaad gaajaysan tahay inaad ooman tahay inaad xanuunsan tahay waxyaabahaas de waa yaqiin weeye ha waxana waa idraagaaga aada gaadhay waxana waa idraaggaa inuu jiro fii nafsika qoladana ictiraadaysa idraagaagu waa dhanni waa raajix bay leehi yaqiin maaha kuwana waxay le annagu halkaa kama eegeyna waa ariiq laakiin idraagaasi aniga ixsaaskaa ma jira mawba fii nafsi aniga ka mujtahid camalkii inaan ku camalfalay inay waajib tahayna daliil qaatico caqli a la hayaa ama ijmaac ijmac wey qolaa tiri ijmac la sidaa dhanaya qola dheheen qola waxay dhaheen yaqiintu waa caqliga caqligu muxuu yahay waxaan raajix iyo marjuux baa yaalla inaad marjuuxnaad ku camalfasho imaa raajixnaad ku camalfasho alcaqlu jazman yaqtadi alcamala biraajix hada daliil qaadic labada markaan isku geeyo tacriifkaygii fiqi inaan cilmi ku tacriifiyo fiqhigu dunuun ma aha yaqiiniyaad wey qaطciyaad wey laakiin markay halkaad marayso fii xaqi اlmujtahidi waa qaطci biwujuubi اlcamali bihi wa qaطciyati wujuudi dani اlghaalibi fii qalbihi cindahu halkaa ka soco ilaa waxay leeyiin haduusa isaga yaqiinka ahayn inay danigiisa haalibkaa sidaa tahay lam yakun wajaba caleyhi اlcilm camal halkaasaa la isla maray muranka baashii usuul fiqigana baashina la gashay mantiqi soo maartaan qulnaa waxaan idhi almujtahidu idaa danna alxukma hadduu danniyo dhanniguna wujdaani uu yahay sida catashka iyo juuci oo uu qaci yahay wujuudkiisu wajaba calayhi alfatwa baa ku waajibiyey waalcamalu bih lagu camal falo kaana waa qaci maxaa qaci ka dambe ka dhigay lidaliili alqaatici baan haynaa calaa wujubi itibaaci danni danniga qaalibka in la raaco falxukmu xukumka labadaa natiijay muqadimee qaciga ka dhashay maqtuucun bihi weeye wadhannu dhaniguna fii ariiqihi ariiqa lagu gaarayay baa dhanni ahaaye natiijadu qaciya wey walidaalika cilmi lagu tacriifiya dhibaato kuma jirto akhar usuuliyiinna inay sidaa qabaan qaraafi baa soo guurinaya wa daliiluhu fiqiga daliilkiisa almutafaqu calayhi laysku raacsan yahay bayna aimata aimada alkitaabu wاsunatu alijmac walqiyaasu walaabudda lilusuuliyi usuuliga waxaa lama huraan u ah min tasawuri alaxkaami axkaam inuu sawirto fakirkaasah fakir ka haysto asharciyati ee sharciga liyatamakana inay u suura gasho min ihbaatihaa inuu sugo wa nafyihaa inuu diido axkaamtii shanta ahayd takliifiga ahayd iyo wadciga ahayd inaan tacriifinna waa lagama maarmaan oo intaan xukumkaasuu faa'iideeye la dhihin lasii sharxo saad sawir xukmiga saad sawir uga haysato ihbaat iyo nafyiba laa jarama saas darteed baan ratabnaahu kitaabka ku ratibnay calaa muqadimatin muqadimo iyo wa sabcati kutubin toddoba kitaab toddobada kitaab dalaa-ishii afar ee mutafaq calayhiga iyo kii mukhtalaf ihigaa shan dheh listifaadati oo halah xaalulmustafiido halah qaybtii dalaalatu lalfaadka ahayd wuxuu geliyey kitaabku hoos geliyey adilada kale ee sunnada hala wadaagtee laakiin tacaadul iyo taraajiix buu ku magacaabay ama almuqadimatu fa fi laxkaami axkaamtii iyo tacriifinteeda wa mutacalaqaatiha axkaamta waxaa ku tacalluqa labadaa baab wa fiiha baabaani laba baab baa ku jira labada baab bib fi laxkaami weeye saddex fasal buuna leeyahay waan arki doonaa baabuna fi maa laabudda lilxukmi minhu xaakimki iyo maxkumu bihi iyo maxkumu calayhi saddexdaa fasal buu leeyahay waan ugu tegi doonaa intaa gunaanadka gabagabada su-aal baa halkan la keenaa sheekhu wuxuu yidhi kitaabka toddoba kutub iyo muqadimaan ka dhignay halkaana wa fiiha baabaani kadib wuxuu yidhi albaabu alawal kitabka xagga ka bilowday marka muqadimadii waatan albaabu alawal iyo baabu thaani wey kitaabka intiisii kalena sabcatu kutubin wey alkitaabu alawal iyo alkitaabi asaabic tacriifkani kitaabka kamid ma tahay iyo muqadimadiisa mise kamid maaha su-aashaasaa la keenay hadday muqadimadii labadaa baab tahay kitaabkii kalena toddobada kutub yahay intiibana ay dhiman yihiin intani ma kitaabkay kamid tahay mise kamid maaha iftitaaxiina tamajada ay ahayd taqadasa ahayd intani ma kitaabkay kamid tahay mise kamid maaha waxay yidhahdeen sida uu qoray haddaan daahirka hadalkii egna kitaab kamid maaha ilaa calaa ta'wiilin baciidin ereygan laaim laa jarama ratabnaahu xaggeed u celin lahayd kitaabka loo celi sharaxdii waa sida daahirka waxay dhaheen ixtimaal baciida jiro laa jarama ratabnaahu cilmigii waa marka tan horena way soo geli haddaan damiirka ilal cilmi u celino si intan usoo gasho ya cilmu usuuli fiqh cilmiga haddii loo celiyay inta horena way soo geli haddii laakiin la kitaabkii muqadimiya toddoba kitaab baa ka dhignay waana inta soo socota intan hore maxay ta xagee ka mid tahay xagee ka tirsan tahay wey su-aashu calaa kulli xaal kitaab waa hadalkii baydaawi ee gogol xaadhka iyo tacriifka ahaa laakiin isagii baa kala saaray oo dee kitaabka iyo muqadimana sheegay haddaan bilaabi doonaana yidhi marka intan waxaad iska dhahdaa un gogol xaadh iska dheh tamyiid iska dheh tamyiid iyo muqadimo kala bixi darar magacaad u bixisaba intaa waa su-aalun min baabi min ba waxaa weeye faduul ahaan baa loo itaareeya weli hadalka mid caawa halkaasaan cashir ku deylaynaa waayo intaa wixii ka dambeeya mantiq baan gelaynaa mantiqana cilmu lkalaam iyo khilaafka iyo caqaa'idka iyo sifaatku inala geli doonaa habeenka u horeeya muranka iyo khilaafkii inaan ka bilownana waa masalatulkalaam baan isla gelaynaa kalaamku maqadi maqadiim baa mise waa xaadis makhluuq ma mise ma aha baa halkan ku midha dhali قلنا مثلا يا شيخ ما شاعره كورة قيل الفقه من باب قلنا ha maydi wax may mar walba ma aha ragga ictiraadka keenay waa shaacira abubakr qaadi abubakr baqilaani weeye isaga dad baa ictiraad keenay weeye laakiin badanaa muctaziliya markay tahay wuu sheegi qaalat almuctazila sidaa soo socotuu dhihi laakiin usuuliyiintii baa iskhilaafsan laftooda qayb usuuliyiinta kamida annagu sidanaan doorannay aniyo ciddii lamida saasaan nalagu ictiraaday saasan kaga jawaabay fain qaaluu qulnaadi waay ha tiraadkan hore shaacira iskale qad abubakr baqilaani min kibaar ila shaacira wey mutaqadimiintoodii ya marka ictiraadku qasab ma aha inay ashaaciriya dad kale kale yihiin hadduusan hadduusan tasriixinin